aan qaadanay marka afartaas shan kalaa lagu daraaho sagaal weeyaa la yidhi ah, caamilka waxaan rabaa faacilka axkaamtiisu lifaacilin tiscun qudi taakhiira waa inuu gadaal maro warafca waa in la godo wa dikra waa in la sheego waa inuu madkuur yahay waa inuu madkuur yahay waa inuu madkuur yahay asalku waa sidaa walow taqdiiran tajriida caamilin lahu can calam tahniyati jamcin lixaaqo calam ta'niifihi waa in calaamatu tahniye iyo calaamat jamc laga dhartiro caamilkiisa waa in la haleeshiyo calaamatu taniif caamilkiisa waa in ficilkiisoo camal falaya la xadfi karo wain axadun min almushrikiina stajaaraka wain axadun axaduntaas ficilka rafcinaya waa la xadfay weliba wujuban aloo xadfa wujuuban aloo xadfa man qaama algu yidhi markaasaa tihi zaydun hadda waa faacil zaydun taas ah, waa la xadfay waxaa axkaamtiisa ka mid ah inuu la xiriirsado caamilkiisa oon la kala fasrin asal sidaasa ah waaba darsigeenaana nooga bilaabo doona xukunkaas waxaa ka mid axkaamtiisa ah iqnaahu can ilkhabar hadduu mubtada yahay caamilka qaadana faacilka mubtadahaas khabarkiisii faacilka ka deeqa waxaa ka mid axkaamtiisa ah inuusan soo tacadudin oo ficil laba faa laba faacil ma qaato marka waxaan qaadannay ko rafcada waa qaadanay ta'ahurkana waa qaadanay dikrigana waa qaadanay inaan la sheego iyo mar la xadfahanba u kala qaadnay caamilkiisa in laga dhartiro calaamatu taniya iyo calaam jamcna waa qaadanay calaamatu taaniif in lagu daro caamilkiisana waa qaadanay in caamilkiisa uu la xiriirsadana darsiga hadda nooga bilaabana lix ha lagu daraa in ficilkiisa la xadfi karo oo toddoba looga dhigaa waxaa lagu dara sideed looga dhigaa iqnaahu can ilkhabar mubtada hadduu yahay caamilka camal falaa oo faacilka qaadana faacilkaasu inuu ka deeqayo mubtadahaas khabar oo uusan khabar u baahan karin sagaalna waxaa looga dhigaa kownuhu bilaa tacadudin inaan waxa weyaan hal caamil laba faacil qaada karin waxaa lagu li lifaacilin tiscun khudi taakhiira wrafca wadikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calam tahniyati jamcin lixaaqu calam taaniifihi wa xadfi ficlin yacmal licilmihi wa asluhu yatasil iqnaauhu can اlkhabr wa asluhu yatasil licaamilin iqnaauhu can اlkhabr wa kownuhu bilaa tacadudin dahr wاlaslu asl fi faacil faacilu asala an yeliya waa inuu la xiriirsado caamilahu caamilkiisa waxaa lagu dabdi ahaan in lifaacilin tiscun qudi taakhiira wa rafca wa dikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calam tahniyati jamcin lixaaqu calam taaniifihi wa xadfi ficlin yacmal licilmihi wa asluhu yatasil licaamilin iqnaahu can alkhabar wa kownuhu bilaa tacadudin dahar waalaslu asal fi lfaacili faacilka u asala an yatasila wa inuu la an yaliya wa inuu la xidhiirsado caamilahu caamilkiisa waalaslu asal fi lfaacili faacilka u asala an yeliya waa inuu la xiriirsado huwa faacilku caamilahu caamilkiisa asal sidaasa ah asal waxaa ah inuu faacilku caamilkiisa la xiriirsado saasaa asala sidaasa asala oo kadib mafcuul hadduu qaadaa mafcuulku yimaado oo aan la kala dhex gelin faacilka iyo caamilka asal sidaasa ah maxaa yeelay waa hal kelimay lamidyihi ajrumiga marka la joogo waxa weeyaan darabtu darabtu maxaa loogu bineeyey ficilkaas maadiga aakhirkiisa sukuun marka laga hadlayo dara ficl maadi mabniyu cala sukuni litisaali bidamiiri rafci mutaxari dara ficl maadi mabniyu calaa fatxati muqadaratin calaa akiri manaca min duhra ishtiqaal maxali waxawan bisukuuni lcaarid dheh likaraahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kalkalimati lwaaxid oo waxaa la dhihi jiray sababta keentay sukuunkan wuxuu ahaa likaraahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kalkalimati lwaaxid waxaa la kahday afar xarako oo isku xigta shay hal kelima lamida ah in la saaro darabtu marka hal kelimay lamid alficlu maca faacili kalkelimati hal kelimay lamidi ah, alficlu maca faacilihi kalkelimati ah, marka waxaa laleeyahay mabniyu al suku mabniyun calaa fatxati muqadaratin cala akhiri manca min duhuuriha ishtiqaal maxali bisukuni اlcaarib likaraahati tawaali arbaci mu tahay lidafci karaahati tawaali amase likaraahati tawaali waa saas wey lidafci karaahi maaha likaraahati tawaali wey arbaci mutaxarikaatin fima huwa kalkelimatu waaxid karaahadaas darteeda usoo caarid marka fima huwa kalkelimat lwaaxida lagu cilay jira fima huwa kalkelimat lwaaxid marka alficlu maca faacilihi kalkelimati lwaaxid maadaama hal kelimo kale ay yihiin inay isku xigsadaana asala oo faacilku wuxuu ka dhigan yahay kacajuzi lkelimati waalficlu ka sadri lkelimati walaa yajuusu taqdiimu cajuzi lkelimati calaa sadriha waxa weeyaan faacilku wuxuu ka dhigan yahay kacajuzi lkelimati ficilkuna wuxuu ka dhigan yahay ka sadri اlkelimati walaa yajuuzu taqdiimu cajuzi اlkelimati calaa sadriha kelimada aaqirkeeda in awelka laga hormariyana suurtagal maa mana banaano mana banaano wاlaslu asalka fi lfaacilu asla an yeliya waa inuu la xidhiidsado هو faacilkii caamilahu caamilkiisa waqad yataakharu inuu gadaal maraa la arkaa huwa faacilkii can ilmafcuuli uu ka gadaal maro waqad yataakharu inuu gadaal maraa la arkaa waa la arkaa wey waa taqliil waqad yataakharu huwa faacilkii inuu gadaal maraa la arkaa can ilmafcuuli uu ka gadaal maro jawaazan ta'akhuran gadaal marid tacakurkaasoo jawaazan daa jawaasin banaanasho u saaxiib calaa madhabi basriyiin jawaasan tacakurkaasoo jawaasan daa jawaasin banaanasho u saaxiiba amase taakhuran taakurkaasoo jawaasan jaa-isan banaan calaa madhabi lkuufiyiin calaa madhabi lkuufiyiin waxaa dhici karta in faacilkii uu ka gadaal maro mafcuulkii oo mafcuulkii soo hormaro oo caamilka ku xigsado oo caamilka iyo faacilka uu kala dhex galo mafcuulkii wadalika mihaalki naxwo walaqad jaa wallahi qad xaqiiqa jaa waxa u yimaadeen aala fircawna fircown yeelkiisii annuduru kuwii digaayeen kuwii digayeena u yimaadeen hadda fiiri jaa waa caamilkii waa ficilkii faacilkiina waa annuduru waxa u dhaxeeya mafcuulkii aala fircawna aaladaasa udhexeeya mafcuulkii mafcuulkiiyaa caamilkii ku xigsaday faacilkiina waa taaquray wax waajibiyeyna lama arko oo luqa carabiya waa banaan tahay walaqad jaa annuduru aala fircawna wax dacfiyana kuma jirto luqada carabigaaan ka hadlayna qur-aanku si usoo degaa loo raaca marka faacilkii waa taaquro annuduru way gadaal marto aala waa ka gadaal marto waana iska tacaqul jawaas ah ee waajib maaha wa kamaa ataa siduu ugu yimid muusaa nabi muuse rabbaahu rabbigiis calaa qadarin biqadarin qadarna ugu yimid ah, waa gabay soo socda qeyb ka mid a ah. gabay soo socda oo xoogaa aayadda qur-aan laga soo qaatay macnahaan uma ji'ta calaa qadarin yaa muusa hmm. taas laga soo qaatay gabay soo socda qeyb ka mida ah wa kamaa ataa siduu ugu yimid muusaa nabi muuse rabbahu rabbigiis hadda fiiri faacilkii waa muusaa caamilkiina waa ataa waxaa u dhexeeya mafcuulkii oo rabba ah wax hadda keenay in la waajibiye wax hadda keenay in la hormariyana ma jirto wax waajibiyey in la hormariyo mafcuulka ma jirto oo haddii gadaal la mari lahaa oo la lahaa kamaa ataa muusaa rabbahu wax yar iyo wax weyno ishkaalhun kuma yimaadeen maxaa yelay damirku wuxuu la xidhiira mafcuulka gadaal hadii la mariyo wuxuu noqon lahaa awdu damiiri calaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan wadalika aslu awdi damir damiirba asalba saasaa u aheed sida ugu fiicneeduba ku imaanaada haddii gadaal la mariyo hadeerna waxa weeyaan waa awdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan laa rutbatan ayaduna waa banaanta iyaduna waa banaanta wa kamaa ataa siduu ugu yimid muusa muuse rabbow rabbigiis calaa qadarin biqadarin qadar uu ugu yimid wa wujuuban waqad yataakharu faacilki inuu gadaal maraa la arkaa ta'akhuran gadaal marid ta'akhurkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah waxaa dhici karta in faacilku mafcuulka ka gadaal maro oo mafcuulku soo hor maro uu waajibiya wa wujuuba waqad yataakaru inuu gadaal maraa la arkaa huwa faacilkii ta'akuran ta'akurkaasoo wujuuban waajiban waajib ah wadalika mithaalkii naxwu qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaa wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu wadkur sheeg nabiga subanow id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahiim rabbiu rabbigiis u rabbuhuna waa faacilkii waxaa faacilkii ka soo hormaray mafcuulkii oo ibraahiima faacilkii gadaala la mariyo rabbuhu gadaalu maray faacilkii waa uu ka gadaal maray mafcuulkii waana waajib in la gadaal mariyo maa maxay mafcuulkiya faacilkiya waxaa la xiriirsaday damiir u laabanaayo mafcuulka faacilkiya waxaa la xiriirsaday damiir u laabanaayo mafcuulka haddii horay la mari lahaa oo faacilka asalkiisii lagu wadi lahaayo ficilka lagu xiji lahaa oo la dhihi lahaa waidibtalaa rabbuhu ibraahima waxaa ka dhala lahaa awdu damiiri calaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan ilaa lafdi ahaanna waa loo soo hormariyey deraj hadde haddee waxa weeye mafcuulka derajada dambayduu leeyi ah, awdu damiiri calaa muta'akhirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuuzu ila fi sitati masaa'ila kama taqadamat marka saasaa ka dhala taas waa saddexda meelood ama afarta meelood oo ay waajib ka tahay inuu faacilku gadaal maro afarta meelood ay waajib ka tahay mid ka mida wey waa markuu faacilka la xiriirsado damiir damiirkaasoo u laabanaya calaa juزi mafcuuli cala lmafcuuli o calaa juزin minhu mafcuulka ama juz ka mida damiir u laabana damiir u laabana meesha labaaday waajibka tahay in gadaal la mariyo faacilka oo mafcuulku hormaro caamilka ku xibsado wa darabani zayduna igaraacay wa darabani zaydun zayda igaraacay tan weey tanna waa waajib waa maxe madaas labaad waa marka mafcuulku noqdo damiir mutasila faacilkuna noqdo isim daahir waa markuu noqdo mafcuulkii damiir mutasil ah darabani ya-daas wey a mafcuulkiiy faacilkiina isim daahir zaydun waa waajib in saas la yidhaha darabani zaydun xataa ma banaana in horay la mariyo la yidhaha maxaa yala faacil ficilka kamaba horumaraba faacil ficil kamaba horumaro meeshiisaas in la joojiyaa waajiba darabani zaydun in gadaa la mariyaa waajiba sababtoo ah haddii lasoo hormariyo oo la yiraahdo war caam caamilka ha lagu xijiyo faacilka oo asalkiisa lagu keeno waxay noqonayaan barada zaydun iyaya ay noqonaysa taasna waxaa ka imaanaya faslu damiiri maca tamakuni bitisaalih wadalika laa yajuusu ilaa fi mastuniya wixii lasoo reebay un mooye ila istitniyada waa soo marnay waa soo marnay marka taasaa ka imaanaya waxa imaanayda damiir mutasila iyadoo la keeni karo in damiir munfasila lala yimaado wadalika laa yajuusu ilaa mastufniya wix uu lasoo reebaa ka banaana taasna meesha labaad oo ay ka tahay in faacilku uu ka daba maro mafcuulka inuu faacilku mafcuulka ka daba maro meesha labaad waajib ka tahay hmm. meesha labaad oo ay waajib ka tahay labadaas keliyu ka sheegay meel saddexaad horta balku saddex waxaad uga dhigtaa idaa kaana alfaacilu maxsuuran fiihi idaa kaana alfaacilu maxsuuran fiihi maxsuuru fiihi hadduu noqdo faacilku maxsuur maahan waa maxsuuru fiihi ah. maxsuuran fiihi aada leedahay qaaraa udhigaan kutubta waxa weeyaan sida faakiga oo kale maxsuuran laakiin maxsuuran maahan waa maxsuuran fiihi eh. faacilku hadduu maxsuur fiihi noqdo maxsuur fiihigu ilaa waa midka ugu dambeeya hadii maxsuur la yidhaahdo mada macnaha dhan aad waa waajib faacilku inuu gadaal maro inamaa yaksha llaaha min cibaadihi lculamaau inamaa yaksha llaaha inamaa yakshaa waxaa ka baqa allaha min cibaadihi xaalay ka mid yihiin alculamaau marka hadda yakshaa waa caamilkii faacilkii waa alculamaau mafcuulka waa lasoo hormarina allaha waana waajib maxaa yeelay culamada waxay maxsuuru fihi khashyadiya waxaa lagu dhex kooba culumada ah, culumada lagu dhex kooba ayagaa lagu xasrina xaggana kama jirto xaggana kama jirto ah, inamaa yaksha allaha min cibaadihi culamaau waa waajib inamaa ku xasri amase ilaa ku xasri haddaa rabtee maa hadaba naasa ila diin lqawiimu dheh ah, maa hadaba naasa dadka ma toosin ila diin اlqawiimu diinka toosan un bada toosiyey maa hadaba naasa hadaba waa ficilkii annaasna mafcuul bigiga ku xigtaa soo ma jeedo ila addiinu addiinudaasa faacilkiya waa kaasa maxsuur fiigi marka amase ilaa ku xasbi ama inamaa ku xasbiye faacilku hadduu maxsuuru fiihi yahay waa waajib in gadaal la mariya oo mafcuulka lasoo hormariya waa saddexdaas afar maaha saddexdaas wey afar maaha afar maaha waqad yajibu inuu waajiba la arkaa taakhiiru lmafcuuli mafcuulka la gadaal marintiisa mafcuulka in la gadaal mariya waajib wuxuu ahaa midka fara maya maya maya maahanay soo socota masaladaas masale kale waa tan cagsigeed waa tan cagsigeed waa taas Ah, cagsigeedaaba waajiba in faacilku gadaal mara markaas maba banaanaba waaba xaaraam waa cagsigeed waqad yajibu inuu waajiba la arkaa taakhiiru lmafcuuli mafcuulka in gadaal la mariyo mara waxa waajibe in faacilku asalkiisa ku yimaad ah, oo u ficilka ku xigsado mafcuulkana gadaal la mariyo tana afara midaan wey midda afarka taas saddex ay ahayd tana afara hmm. afar tana wqad yajibu inuu waajiba la arkaa takhiiru lmafcuuli mafcuulka la gadaalmarintiisa can ilfaacili laga gadaal mariyo wadalika miaalkii ka darabtu zaydan aan garaacay oo kale wey ka darabtu zaydan zayd aan garaacay oo kale waa markii uu yahay faacilku damiir mutasila mafcuulkuna uu yahay damiir mutasila markaasay waajibtaa miaalkan uu keenay waa laga fiican yahay waxaa ka fiican inuu yidhaha darabtuhu zaydun darabtuhu waa midda midda waajibka zaydun zayd darabtuhu anigaa garaacay waa midaas miaalka biy kama dhibcaanka midaan u keenay wax kalaa ku banaan waxaa ku banaan in mafcuulka horaba la mariyaba oo ficilka dhaba laga hormariyo intaasaa ku banaan zaydan darabtu a banaan ee midka aan wax kale ku banaanayn ilaa taakhiir maahana waa maxay faacilkii waa damiir mutasila mafcuulkiina waa damiir mutasil labadiibaa laba damiiro mutasil zaydun zayd darabtuhu waa garaacay ko kaas horta waa waajib mafcuulku gadaal in la mariyo oo faacilka la hormariyo midkan waxa weeyaan mafcuulku kalama dhex geli karo faacilka iyo ficilka darabtu ma kala dhex geli karo intaas unbaan aan banaanayn laakiin waa ka wada hormari kara waa kalo wax diidaya male tan labaadna waa siiqatu tacajubka oo maa afcala ku timaada maa afcala waa waajib mafcuulku inuu gadaal maro maxaa yeelay ficilka lafdigiisaa jaamida mar haddii lafdigii jaamid yahay macmuulkiisana laguma tasarufi karo waa in sida jaamidka loo ilaaliyo maadaama lafdigii jaamid yahay waa in asna jaamidnimadaas macmuulkiisana loo ilaaliyo lagu tasarufi kii labaad marka waa siiqatu maa afcala oo tacajuba wamaa shay la yaab leh oo weyn wamaa shayun cajiibu shayun cadiimu dheh shay weyn a axsana mid wanaagsan ka dhigay zayda wanaag badiyey ka dhigay ismu tafdiil ha ka dhigay ee waxaa tiri waxa wanaagga u yeelaaba lala yaabany wanaaganba lagu ogey cidda wanaag waxa u yeelay w waxa lala yaabanya ee wanaagga tiradiisa maaha wanaagga tiradiisa maaha wamaa shay weyn ayaa axsana wanaajiyey zaydan zayd saddex waa markii icraabku uu yahay taqdiiri ama maxalli mida saddexaad haddii icraabka mafcuulka iyo faacilka labadaba uu taqdiiri noqdo ama labadaba icraabkooda uu maxalli noqdo ama ay waxa weye midna uu maxalli noqdo midna taqdiiri noqdo mar haddii faacilka iyo mafcuulka labadoodaba icraabkoodu uu noqdo maxalli ama taqdiiri midka horeeya lagu tuugsaha faacil laga dhiga si kale laguma kala saari kare ah, wax kaloo calaamada looma hayo qariinana aan lahayn wey waa shardi hadde qariino markaan lahayn ah, qariinadaas ha ahaato mid lafdiye ama ha ahaato mid macnawiya waa inaan qariino lahayn qariino waa inaan lahayn qariino waa inaan lahayn wa daraba muusa muuse wuxuu garaaca ciisa wax lagu kala saar male labadoodu waa laba maqsuur mid walba wax waa garaaci karaa wax lagu kala saara lama arko waxaa lagu kala saara marka rudbada rubat faacil ataqdiim wa rubat mafcuul atahiir intaasa lagu kala saara rubadaasa lagu kala saara waxaana ka imaanayda lix iyo toban suuro lix iyo toban suuro a ka imaanayda oo ah afar afar lagu dhifto afar afar laga dhi lagu dhifto afartoodu waxay yihiin isim maqsuur hadday noqdaan almudaaf ilayh almutakalim hadday noqdaan laba ismu ishaara hadday noqdaan laba ism mawsuul hadday noqdaan afartaas afartaasaad afar ku dhufana afartaas afar ku dhuf lix iyo tobankaas wa ah, laba maqsuur waa kuwaana laba ismu ishaara waa lamid daraba haada daka mhm. laba ism mawsuulna waa lamid daraba man fi daari man cala lbaabi haday noqdaan laba mudaaf ila yaal mutakalim daraba ibni ghulaami afartaas wey afar afar ku dhufo marka afartu ila waa kuu cadda hadda waxaad ka dhigtaa faacilkii waxaad ka dhigtaa maqsuur daraba muusa haye mafcuulkii waxaad ka dhigataa maqsuur kale daraba muusa ciisa haye faacilkii u dayso maqsuurkii ee soo marsii saddexda kale afartaba inaad marsidaan rabaa mid walba ha faacilnimadiisa u dayso muuse ee waxaad ka dhigataa mudaafun ilayh ilmutakalim daraba muusa ibni udayso dayso faacilka maqsuurka ee ismu ka dhig daraba muusa haada faacilka udayso maqsuurka ee waxaad ka dhigtaa ismawsuul ka dhig daraba musa man fi daari hataa saas ku wad markaad ha lix iyo tobanka saasay kugu imaanay haddana bedel faacilka waxaad ka dhigtaa mudaafun ilayh mutakalim ee afartoodaba ka dhig mafcuul faacilka waxaad ka dhigtaa ismu ishaara ee afartoodaba mafcuul uga dhig faacilka waxaad ka dhigtaa ism mawsuul ee afartooda mafcuul uga dhig li afar iyo afar iyo afar iyo afar iyo afar soo maa lix iyo tobankaas daraba muusa ciisa daraba ibni ghulaami daraba haada daaka daraba man fi daari man cala lbaabi waa afartaas meequu sheegay marka inta mafcuulka gadaal in la mariya ay waajib tahay saddex sooma sheegin afar waxaad uga dhigtaa idaa kaana almafcuulu bihi maxsuuran fiihi ah. idaa kaana almafcuulu bihi maxsuuran fiihi hadduu yahay maxsuuru fiihi ku dar maa fahima almas'alata maa fahima ma fahmin dhe axadun qofna ah, maa fahima ma fahmin axadun hal qof almas'alata masalada ilaa sulayman ah. ما fahima axadun dhe almaslata dhin maa fahima axadun qof ma fahmin ilaa sulayman aa fahmay sulayman baa fahmay ilaa sulayman aa fahmay maa fahima axadun ilaa sulayman waa waajib markaas waa waajib wadalika mithal laakiin marka icraabku taqdiiriga yahay ama maxalliga yahay haddii qariino la helo oo kala caddaynayda lagu kala fahmaayo faacilka iyo mafcuulka khalaas kii la rabaa la hormarin kara wujuubka meesha waa ka baxa qarinadaasu ha noqoto mid lafdiyaho lagu dhawaaqa ama ha noqoto mid macnawiyaho macnahaan loo fahma ilaa awalba waxa waajibka ka dhigay takhiiru lmafcuulka waxay ahayd khawfu liltibaas inay isku darmaan faacilka iyo mafcuulka laga cabsanaayo wadalika mithaalkaas oo ah wadalika wujuubu taakhiiri lmafcuul mafcuulka la dibdhigidiisa waajibnimadiisu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi ardacati suqra alkubra tanoo kale ay khilaafsantahay ardacat way nuujiday assuqraa ardacat way nuujiday alkubraa tii weyneed assuqraa midii yareed hadda fiiri faacilkii iyo mafcuulkii labadiiba laba maqsuuray noqdeen asuqra alkubra asuqra alkubra labadoodiiba waxay noqdeen laba maqsuur midna ixraab ka muuqama laakin hadda midda faacila waa la iska fahma waa la fahma xaa lagu fahmaa ee qof walbaa wuxuu fahmaa madhabka nadiifka ahol banu aadamku yaqaaniin hooyada yar gabadha yar iyo hooyada weyn yaa wax nuuji kara weyna wax nuuji karta ma dhici karto in midda yaro ay nuujiday middii duqda ahedo weyneed ti duqda ahedo weyneed in gabadha hadda dhalatay ay nuujiday wax la fahmi karo maaha caqli iyo sharci midna laguma fahmi karo hmm. baab kale unbaa weyn baab kale iska buxur buxura baababkaasaa ka hadla laakiin baab caqli bamaadan iyo diin midna lagu fahmi karo maaha soo ma jeedid bacar buxuurkaas unbaa looga sheegay marka hadda waa la fahma iskuma darna marka arbacat waxaa nuujiday asuqra mida yar waa mafcuul bi hadeer asuqra alkubra aa nuujiday qariina la qariinadaas waa macn waa qariina macnawiya qariina macnawiya wey qariina lafdiyana waxaa ah waxa ah barabat muusa salma barabat barabat way garaacday muusa muuse salma hadda maxaan ogaanay faacil yaa ah salma ah yaana baray taada oo caamilka la socota waa taaduna waa shay lagu dhawaaqo lafdiya ah, waa qariina lafdiya ah, qariina lafdiya waxaa lamid a qariina lafdiya daraba muusa alcaaqila ciisa daraba ah, muusa alcaaqila musiih caqlilowga ah waxaa tumay ciisa maanta yaa faacila ciisa yaana tusay alcaaqila sifadaana na tusay ha inuu muuse nasbisan yahay marka waa qariina lafdiya taasuna qariina lafdiya marka qariina hadii la helo sawaaun kaanat macnawiyatan ow lafdiyatan wujuubku meesha waa ka baxa waqad yataqadamu huwa mafcuulki inuu hormara la arkaa al caamili caamilka uu ka hormaro waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulki inuu hormaraa laataa cala alcaamili caamilka dhaba uu ka hormaro ah. faacilka iyo caamilka labadaba inuu ka hormaro taasaa dhici karta taqaduman hormar taqadumkaasoo jawaasan daat jawaasin banaanaasho u saaxiib ah wadaalika mithaalka naxwo fariiqan koox hadda ilaah waa hanuuniyey fariiqan waa mafcuul bihi hadaadaas ka dambayda aa wwujuban wa wujuban wa taqaduman hormar inuu hormaraa la arkaa taqadumkaasoo wujuuban waajiban inuu mafcuulku hormaro oo uu ka hormaro caamilkao dhan weliba hormaridaasuna waajib noqotaa dhici karta waana saddex meelood waana saddex meelood naxwu ayamaa mid alla midkii tadcuu aad ku magacawdaan falahu lasmaa alxusna ayamaa tadcuu wax alla waxaad ku magacawdaan dacaa waa magacaabay waxaad ku magacawdaan waxaad ugu yeertaan waa isku mid ayan hadda tadcu waa ficil iyo faacil ayanna waa mafcuul bihi ka soo hormarta labadooda waxaa la ihahdaa kullu minhumaa caamilun wa macmuulu min jihatayni mukhtalifatayni ayan waa caamil oo tadcu iyadaa jesmiday waana macmuul oo waa mafcuulkii ay mafcuulkii tadcu ah. tadcuu waa caamilo ayan ayadaa nasbiday waana macmuul waxaaba lagu jasmiyeyba ayantaa jasmiday ah. mid kastaa waa caamil iyo macmuul laakiin waa kala duwan jooyinkaa kala duwan marka ayanta maanta waajib xaa ka dhigay inay hormarto mafcuulka ee waa ismu shardi wa ismu shardina lahu sadru lkalaam waa ismu shardi shardigana wuxuu iska leeyahay sadaaru iska leeyihi marka halkaas miduu ka sheegay markii mafcuulka taqadumkiisu waajibayo idaa kaana lilmafcuuli satru lkalaami halkaas miduu sheegay sidoo kaleeto taqdiimu lmafcuul waajibuu noqonaa oo caamilka uu ka hormaro idaa kaana damiiran munfasilan muraadan bihi ataqsiisu hadduu mafcuulku noqdo damiir munfasil ah oo la doonaya taksiis lala doonayo ah, taksiis lala doonayo sidoo kaleeto waa waajib in la hormariya idaa kaana almafcuulu damiiran mu munfasilan ida kaana almafcuulu damiiran munfasilan muraadan bihi taksiisu oo lala doonaya taksiis iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa waajib ah, dii kale taksiis la mar haddii taksiis la doonaa waa waajib waa waajib kaasuna waa maxalka labaad oo taqdiimu lmafcuulku uu waajib yahay ida kaana almafcuulu damiira munfasila muraada bihi taksiis iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin maxalka saddexaad ee taqdiimu lmafcuulka cala alcaamil uu waajibka yahay idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faa'il jazaa'i walaysa lilficli mafcuulu aakaru muqadamun idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faa-i ljaza haddii bacda faa-i ljaza uu dhaco mafcuulku bacda faa-i ljaza idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faa-i ljaza walaysa lilficli mafcuulu aakaru muqadamun ficilkuna uusan lahayn mafcuul kaloo laga hormariyey khalaas waa waajib idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faa-i ljazaa walaysa lilficli mafcuulu aakharu muqadamun calayh hadduu bacda faailjaza u dhaco mafcuulku ficilkuna mafcuul kaloo laga hormariyay uusan lahayn waa waajib in la hormariya warabaka fakabir fakabir fadaasa faailjaza mafcuulkii marka waa in lasoo hormariya warabaka raba raba waa mafcuulkii kabir facama alyatiima falaa taqhar facama alyatiima alyatiimadaas waa lasoo hormariyey maxaa yeele falaa ta fadaas faauljasadaa gadaalkeeday dhacday waa waajib in hore la mariyo fadaas faauljasaa oo waxa weeyaan amaaday jawaabkeeda dhacday fadaas gadaalkeeday dhacday alyatiima saas darteeda loo soo hormariyo waa waajib saddexdaas goorna waajib waxaa mafcuulka in caamilka dhanba laga hormariyo ayaa waajib waidaa kaana alficlu ficilku hadduu noqdo nicma o bisa waidaa kaana alficlu ficilkii hadduu noqdo nicma o bisa falfaacilu faacilkii imaa mucarafun kula macrifeeyey inuu ahaado bial al lagu macrifeeyey ashi aljinsiyati jinsiga loo nisbeeyey wadalika mithaalkii naxwu nicma alcabdu addoon ayaa nimca lahaadoo kale weeye ow mudaafun kula idaafeeyey inuu ahaado huwa faacilkii limaa ism loo idaafeeyey hiya cashi fiihi isimka dhexdiisa ay ku sugan tahay wadalika mihaalki naxwu wala nicma waxaa barwaaqa lahaday daarulmuttaqiina dadka alla ka baqa daartooda ay degayaan wey oo damiirun damiir inuu ahaado damiirkoo mustatirun asturan damiirkoo mufasarun la fasiray ah, damiirkoo mufasarun lagu fasiraa bitamyiizin tamyiiz tamyiizkoo mutaabiqin daboola lilmaksuusi maksuuska daboola halkaan uga hadlaa nicma iyo bisa faacilkooda faacilkooda saddexu mid noqda inuu noqdo isim al ay ku jirto jinsiya iyo inuu noqdo isiman asaga alu ku jirin laakiin mudaaf uleygiis alu ku jirto iyo inuu noqdo damiir mustatira oo tamyiis ka dambeeya uu fasirayo oo mudaabaqayna xagga ifraadka iyo tadkiirka iyo taaniidka kulliku mudaabaqayna wa idaa kaana alficlu ficilka hadduu ahaado nicma ow bisa faacilkii saddexuu noqon karaa falfaacilu faacilkii imaa mucarafun ku la macrifeeyey inuu yahay bial al lagu macrifeeyey ash aljinsiyatin jinsiga loo nisbeeyey wadaalika mithaalki naxwo nicma waxaa nimco lahaaday alcabdu adoon alcabdu daas doon ay nimca aw mudaafun ama faacilka inuu hado mid la idaafeeyey lima isim loo idaafeeyey hiya ashi fi isimka ay ku jirto isim al ku jirto jinsiya aljinsiyahood ku jirto loo idaafeeyey naxwu walaa nicma waxaa barwaaqo lahaday daarulmuttaqiina dadka alla ka baqa daarta ay degayaano jannada daaru a faacila maanta nicmo ayada ali kuma jirta laakiin almuttaqiina mudaaf ilayhiya asha ku jirta jinsiya ow amase damiru damiir inuu ahaado damiirkoo mustatirun asturan damiirkoo mufasarun lagu fasiraa bitamyiisin tamyiis tamyiiskoo mutaabiqin daboolaya lilmaksuusi maksuuska daboolaya oo xagga ifraadka iyo tadkiirka iyo taniidka ka daboolaya iyo taniyada hmm. naxwu bisa huwa bedela baas lahaaday ah, bisa huwa bedel ayaa baas lahaaday bisa huwa bedel ayaa baas lahaaday lidaalimiina daalimiintu u baas lahaaday bedela min jihati bedel hadda faacilkii waa damiir mustakira oo bedelkaas u laabanaya ila bedelkaa tamiise hmm. almaqsuusu bidami ibliisu wa duriyatu aha ah, almaqsuusu bidami waxaa lagu gaari yeelaya ceebayntiiyo dhaleecaynta ibliisu wa duriyatuhu waa ibliis iyo caruurtiisa hmm, ibliis iyo caruurtiisa sharax alficlu ficilkii walfaacilu faacilkii kalkelimati kelimad oo kale weeye kelimadaasu alwaaxidati keligeed ficliga faacil hal kelimay isku mid ka yihin hal midoo kale ka dhigan yihin hal kelimo ay ka dhigan yihin alficlu ficilkii iyo walfaacilu faacilkii kalkelimati kelimad oo kale weeye kelimadaasu alwaaxidati keligeeda fa xaquhumaa ficil iyo faacil xaqoodu an yatasilaa itisaaluhumaa waa xidhiirsashadooda an yatasilaa itisaaluhumaa waa xidhiirsashadooda wa xaqu lmafcuuli mafcuulka xaqiisa an yatiya ityaanuhu waa imaatinkiisa bacdahumaa caamilka iyo faacilka gadaalkooda u yimaado alficlu ficilka iyo walfaacilu faacilku kal kelimati kelimad oo kale la yihiin kelimad alwaaxidati keligeeda fa ficil iyo faacil xaqood an yatasila itisaaluhumaa inay xidhiidsadaan isku xuqsadaan wey wa lmafcuuli mafcuulka xaqiisana an yatiya ityaanuhu waa imaatinkiisa bacdahumaa ficil iyo faacil gadaalkooda u yimaado qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacala ilah waa sarreeyaahe wawaria sulaymaanu nabi sulaymaan wuu dhaxlay daawuude aabihiis daawuud uu ka dhaxlay alcilma wnubuwata lalmaala hmm. waa kan hoosi kaga dhigay liana alambiyaa laa yuwara laa yu laa yuwara laa yurafu liana alambiyaaa laa yurafu wey liana alambiya waaya oo ma lagama dhaxlo nabiyaalka ina macshar alambiyaa la nuurau ma tarina sadaqa nabigaaba yii marka alambiyaa laa tuurau marka nabigaa lama dhaxlo de oo maa lagama dhaxlo ee wa ha la yuurauna ha mid u noo dhiga kitaabka anaaba iska dhahayo kelmada ma arkay wawaria sulaymaanu nabi sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda wuxuu ka dhaxay wariaa laba mafcuul qaadanay laba mafcuula qaada mafcuul awalkii waa daawuuda mafcuul wa nubuwata wanubuwata lal lalmaala idi ambiyaa laa yuurauuna maba la dhaxlo laa yuurauuna lama dhalo saas oo lagama dhaxlo maal wey ee waxay ka tagaan waa sadaqo waxay ka tagaan waa sadaqo maxalshaydka marka waxay tahay waria waa caamilkii faacilkii faacilkiia ku xirsadoo sulaymaanu ah mafcuulkiia ka gadaal maro daawuuda ah saasa asal sidaasa asal waqad yataakaru lfaacilu faacilku inuu gadaal maraa la arkaa can ilmafcuuli mafcuulka uu ka gadaal maro waqad yataakaru lfaacilu faacilki inuu gadaal maraa la arkaa can ilmafcuuli mafcuulka uu ka gadaal maro wadalika ta'akhurkaasuna kaa-inun calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday waqad yataakaru lfaacilu faacilki inuu gadaal maraa la arkaa can ilmafcuuli uu ka gadaal maro wadalika ta'akhurkiina kaa-inun calaa qismayni laba qaybood korkood ayuu ahaaday jaa-isin calaa jaa-izin mid banaanu ahaaday iyo wawaajirin mid waajira labadaasu ahaaday labadaasu ahaaday faljaa-isu kii jaa-iska ahaa faacil mafcuulkii ka daba maray ta'akhurkiisuna uu jaa-is yahay ka qowl ilaahi qowlkiisa oo kale weeye tacala ilah waa sarreeyaa ilah wuxu uri walaqad jaa aala fircawna fircawn ehelkiisi waxay u yimaadeen annuduru rusushii digaayeen annuduru waa faacilkii gadaale martay aala fircawna mafcuulkii yahaa hormaray wax waajibiyeyna lama arko oo carabi ahaan way u banaanaa laheed walaqad jaa nuduru ala iyo wa qowli shaaciri shaacirkii qowlkiisii oo cumar ibn cabdilcasiis khaliifkii raashidka ahaa u ammaana khaliifkii ah ahaa khulafa kaasu ammaana jaaa alkhilaafata wasala alkhilaafata jaaa mafcuul qaadaydo mucada waa bimacnaa wasala jaaa alkhilaafata khilaafadiyu u yimid ow kaanad wa kaanad waa ow bimacnaa waaw ah ee hamoodin inay tahay owdii shakiga ahayd ow kaanad wa kaanad waxayna ahaatay hiya khilaafadii qadaran muqadaratan mid la qadaray loho cumar ibn cabdicasiis loo qadaray isagu ma raadin dadna uma dhammayn hogaami kooxeedna ma soo marin ee ilaaha inta u qadaray a layskaga soo dhagaa la yidhi noo qabo ha noo qabo allah ku garab gale jaaca alkhilaafata khilaafadii u yimid o kaanad wa kaanad waxayna ahatay hiyo khilaafadii qadaran muqadaratan mid la qadaray lo cumar bn cabdilcasiis loo qadaray kamaa ataa ityaanan imaatin u yimid majiian imaatin ayuu u yimid maji-aasoo kamaa ataa muusa ka ityaani muusaa muuse imaatinkiisi lamid ah rabbow rabbigiisu u yimid calaa qadarin biqadarin ugu yimid fiiri nabi muuse markuu gaalka dilay oo fircooniga oo uu ka fakaday masar oo u ninka odagaha u tegay oo gabadha u guuriyey oo uu toban sano ariga u ilaalinayo meherkiisaas iskaga baxshay wuu yidhi bal mas dhulkii dad qaraabahanku uga soo tago hooyo iyo walaale iyo dhulkiian balaan aada hoogaa riyihiisii islaamtii isagoo wata habeenkii un dab iftiimaad markaas war waa lunsannahay bal dabka aanan qori aan qaaqanno hooga aan ku diirsanoon hooga aan bal kulayl ka helno aan nooga soo qaada waxna tilmaamo jidka na tusana waa soo weydiina ilaa waa meesha nabi looga dhiga maba ku talagel isagu qadar ilahay yuu ku tegey horay ilahay ugu qadaray markuu qadaray waaba hadde markuu meeshii tegey nabiyaaba laga soo dhigay nabiyaa laga soo dhigay sidaasoo kaleeto cumar ibn cabdilcasiis ahaa ma raadin hogaam kooxeed sooma marin isma sharixin idaacadaha kama hadlino ma dhihin baasha dadaan aqoona iskaga cayaaraye waxa wey saas baa la yidhaahda oo xagga laga maray la cusley halagu yihahdo war waa kaas khabiirku waa loo dhiib ha weligiis ma dhihin ha weligiis ma dhihin jaa alkhilaafata khilaafadii u yimid o kaanad waa kaanad khilaafadii waxay ahaatay qadaran muqadaratan mid loo qadaray lahu cumar ibn cabdilcasiis majian imatin imaatin u yimid imaatinkaasoo kamaa ataa muusa ka ityaanin musa nabi muuse imaatinkiisa lamida ah, rabba u yimid maxalushaahidku waxay tahay calaa qadarin caladu waa bimacnaa ba biqadarin qadar ugu yimi maxalushaahidku wuxuu yahay ataa waa ficilkii faacilkiisi waa muuse oo gadaal maray mafcuulkiia soo hormaray waa ugu ajibiyey lama arko sababtoo ah rabahu damiirkii wuxuu maanta la xidhiidha mafcuulka haddii gadaal la mariyo waaba aslu damiirba waxay noqon lahayd cawdu damiiri calaa mutaqadimin lafdan wa rutbatan wadalika aslu cawdi damiir aha asalkii wuu ku imaa falaw qiila haddii la dhihi lahaa fi lkalaami hadalka oo carabi ahaan jaa-a nuduru kuwii digayeena u yimaadeen aala fircawn lakaana kalaamkaas wuxuu ahaa lahaa qiilkaas lakaana qowlkaas wuxuu ahaa lahaa jaa-isan mid banaan wakadalika sidoo kaleeto low wakadalika sidaasoo kale ayuu alamru arrinku ahaaday walamru arrinku kadalika sidaasoo kale u ahaaday low qiila haddii la dhihi lahaa kamaa ataa muusa sidii muuse ugu yimid rabbahu rabbigiis saxay noqo wadalika jawaaskaasu haabit waa sugay haddii muuse la hormariyo rabba la gadaal mariyo oo damiirku muuse u laabto wadalika jawaaskaasu haabitun waa sugay lianna damiira damiirka xiina idin xiina qudima muusa marka muuse la hormariyo yakuunu damiirku wuxuu noqonaa caa'idan mid u noqonaa calaa mutaqadimin mid hormaray lafdan min jihati lafdinku hormaray rubata min jihati ruba xagga darajada ka hormaray wadalika cawdu damiiri calaa mutaqadimi lafdan waruba huwa alaslu waa midka asalkaba ku ah, ah fi cawdi noqoshada fii cawdi damiiri damiirka noqoshadiisaba taas asal u ahba marka wax waajibiye lama arko sida ugu ficnaaduba ku imaan lahaaba wlwaajibu wa taaquru lwaajibu taaqurka waajibka in faacilku gadaal maro oo mafcuulka ka gadaal maro wujuubnimo ka qowli ilaahi qowlkiisaoo kale way tacala ilaa waa sarreeyaa ilaa uu yidhi wadkur sheeg nabiga subano in waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahim rabbuhu rabbuhu fiiri hada faacilkii waa rabbuhu waa gadaal maray mafcuulkii oo ibraahiima hormaray waana waajib maxaa yeelay hadii rabbuda la hormariyo ibtalaa lagu xijoomayna wadibtalaa rabbuhu ibraahiima rabbuhu damiirka ku jiraa mafcuulka u laabana waxaana ka dhala lahaa cawdu damiir calaa mutaahirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuusu ilaa mastusniya wadalika wujuubkaasu haabitun wa sugay ha wadalika wujuubkaas ee wujuubu taahuri dibdhaca waajibnimadiisa haabitun waa sugayi liannahu shaaniye low qudima haddii la hormariyo alfaacilu faacilka oo ah rabbuhu hunaa halkan haddii la hormariyo oo faqiila la yidhaahdo ibtalaa rabuhu ibraahiima laazima waxaa ka laazima cawdu damiiri damiir noqoshadiis calaa mutaakhirin shay ka dambeeya u laabto laftan xagga dhawaaqa uga dambeeya wa rutbatan xagga darajada uga dambeeya wadalika cawdu damiirkaas nuucaasa laa yajuusu ma banaana ilaa ma stuniya wakadalika sidaasoo kale u ahaday nanu naxwu qawlika hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo darabanii zaydun zaydaa i garaacay darabtuhu aa ka ficnaade zaydun darabtu waa kasii ficneede tanna ma banaana in mafcuul in mafcuulka inta gadaal la mariyo ah, may mayba tan waa noo fiicanta tan waa noo ficanta tan waaba noo ficanta sidii ugu ficnee tanoo kale ma banaana in mafcuulka gadaal la mariyo inta la fasliyo faacilka la hormariyo oo la yidhahdo daraban daraba zaydun iyaya ma banaana wakadalika sidaasoo kale waa naxwu qawlika oo aad tirahdo darabani zaydun hadda ya-daa mafcuul bihi ah in la hormariyaa waajiba faacilka gadaa la mariyo zayda ma banaana in faacilka la hormariyo la yidhahdo daraba zaydun iyaaya ma banaana wadalika wujuubu ta'ahur ilfaacil faacilka gadaalmaridiisa waajibnimadiisu haabitu waa sugan yahy halkaana liannahu anahu liannahu shaniye low qiila haddii la yidhaahdo daraba zaydun zaydaa iyaaya aniga igaraacay oo faacilka la mafcuulka gadaal la mariyo lazima waxaa ka laazima faslu damiiri damiir in la sooco maca tamakuni ayadoo la makansa karo min itisaarihi xiriirsas xiriirsashadiisa inuu xiriirsa xiriirsado isaga xiriirsashadiisa ayadoo la suu uu suurto galaa in la fasliya ka dhalanaya wadalika faslu damiirkaasna ayda noqoshay laa yajuusu ma banaano ilaa mastuniyo idan waxbaa laga soo reebay waa soo marnay marka halkaas wuxuu ku sheegay labuu sheegay laba goor oo ay waajib tahay faacilku inuu gadaal ka maro mafcuulka mid saddexaadaa jirta oo ah markuu faacilku noqdo maxsuur fiihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau allah subxana wa taala alam sal llah ala nabina mxamed